الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء والمرأة gabadhu tukhaalifu rajula ninka waxa ay ku khilaafaysaa fii khamsati ashyaa shan shay ayay ku khilaafaysaayoo ay kaga duwan tahay farajulu ninku yujaafii mirfaqayhi xusulladiisa waxa uu ka fogeyn doonaa can jambayhi labadiisa dhinac ayuu ka fogeyni wayuqilu batnahu calooshiisana korbuuga qaari doonaa can fakhidayhi labadiisa boodiyo fi rukuuci rukuucda dhexdeeda iyo wsujuudi sujuud dhexdeeda wayajharu fii mowdici ljahri meesha qur-aanka kor loo qaadayana kor buu qaadi doonaa waidaa naabahu shay-un shay hadduu kusoo dariyo oo uu asiibo fi salaati salaada dhexdeeda sabaxa waa tasbiixsanaya wa cawratu rajul ninka cawradiisu maa beyna sururatihi wa rukbatihi inta xundhurtiisii jilibkiisa udhexaysa wey walmar-atu gabadhu tadumu bacdahaa ilaa bacdin barhkeedba barhka kale ayay usoo dhoweyni wa takfidu sawtahaa sawtkeeda ayay hoos u dhigi doontaa bixadrati rijaali alajaanibi ragga ajnabigaa markay la joogto wa idaa naabahaa shay-un shay hadduu kusoo diriyo fi salaati salaada dhexdeedana safaqat way garaaci wa jamiicu badani alxorati gabadha xorka ah jidhkeeda dhammaanteed cawratun cawro weeye ilaa wajhahaa wejigeeda mooyaane wa kafayha labadeeda kaf walamatu adoontuna karajuli sida ninka kale weeyaan markuu sheekhu inooga soo waramay raximah llahu tacaala salaada waxa weeyaan arkaanteedii iyo sunnayaasha ay leedahay ayuu halkan waxaa inooga tilmaamayaa qaabkaasi aynu soo tilmaanay dumarku ragga waxay kaga duwan yihiin ama gabadhu ninka waxay kaga duwantahi waana waxay u badan tahay hay-aadkaasi qaabka arkaanta hoos kaga mid oo la odhan maayo arkaanta way ku kala duwan yihiin iyo waajibaadkii waxa weeyaan waxyaabaha sunnayaasha ama hay-aadka qaabka loo tukanayo wixii hay-aad ah ayay kaga duwanaanaysaa horta marka hore waa inaan ogaano rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi annisaau shaqaa'iq rijaal rag iyo dumarku waa isku mid weeyaan waa xagga cibaadada ilaa wixii shaaricu u kala duway mooyaane shaaric wuxuu kala duway way ku kala duwanaanayaan laakiin wixii aan loo kala duwin rag iyo dumar labadaba waa lagula hadlay waana laga doonayay meelahana markaa sheekhu tilmaamayo qaarkood adilay leeyihiin oo dililaba ku yimid qaarna wax adilla-a ah ma laha marka wixii dililku ku soo arooray ee uu ina tusiyey inay dumarku ragga kaga duwan yihiin salaada dhexdeeda saasaa la sameynaya haddii kale rag iyo dumarku waa ka siman yihiin marka wuxuui walmaratu gabadhu tukhaalifu rajulu ninka waxay ku khilaafaysaa way kaga duwan tahay fii khamsati ashyaa shan shay farajulu ninku yujaafi mirfaqayhi labadiisa xusul waxa uu ka fogeynaya can jambayhi labadiisa dhinac labada dhinac ku qaban maayo markuu rukuucay markuu sujuudo labadaba markuu sujuudsan yahay xusulladiisa iyo dhinaca uu kala fogeyni rasuulkuna caynkaasuu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam oo marka uu tukanayo faraja bayna yadayhi xataa yabduwa bayaadu ibdayhi kalaankalada cadaankeeda muuqan jirtay dhinacyadu wuu ka fogeynay marka dhinacyadu waa laga fogeynaya marka dumarku halkaa inay kaga duwan yihiin daliil male wayuqilu batnahu calooshiisa kor buu uga qaadi doonaa can fakhidayhi labadiisa bowdiyood fi rukuuci rukuucda iyo wasujuudi sujuudada markuu rukuucsi markuu sujuudsan yahay hay-adda ugu wanaagsani waxa wey qofku inuu kala baxo oo maalan calooshiisa iyo bowdyaha waa inaan isa saarin bowdyuhu iyo caloosha waa inay kala baxaan kala sarreeyaan kala durkaan marka waa inaan isku soo dhawaanin oo qofka hadduu isku soo dhawaado oo calooshii iyo sasaaro markaa lugihiisa saaro ama calooshii iyo budihiisa saaro gebigiisu isku soo dhawaada wey oo isasaaraya saa samayn maayo wuu kala durkaya rasuulkuna caynkaasu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam markuu rukuuco dhabarkiisa ayuu fidin jiray oo mid toosan ayaa uu ka dhigi jiray markuu sujuudana calooshiisa iyo jilbaha calooshiisa iyo maaragtay iyo boodyaha iyo xusullada iyo dhinacyada intaba kala fogan jiray wayajharu fii mawdici ljahri meesha kor loo qaadayana kor buu qaadi doonaa iyadan waynu soo marnay meelaha kor loo qaado qur-aanka waidaa naabahu shayun shay hadduu kusoo dariyo fi salaati salaada dhexdeeda sabaxa waa tasbiixsanaya subxaana allah buu odhanaya hadduu wax kusoo dariyaan weeyaan marka haddii maalan uu imaamkii qaldamo oo kale oo ay noqoto inuu xusuusiyo wuu tasbiixsana subxaan allah buu odhan doona wuu tasbiixsana subxaan allah isaga oo tasbiixdaas uu u qastiyaya dikri u qastiyaya ee aan u qastiyayna iclaam iyo ogeysin waxaan u qastiyayn qastigiis waa dikr subxaan allah waa dikri weyaan dikri buu ula imanaya wacawrat rajul ninka cawradiisu maa bayna sururatihi wa rukbatihi ayadana waynu soo marnay ninka cawradiisu waa inta udhaxaysa xundhurta iyo jilibka weeyaan markuu salaada ku jira iyo markuuna salaada ku jira waa isku mid hadduu fi salaati u yahay iyo fi ayri salaa wlmaratu gabadhu tadumu bacdaha ilaa bacdin barhkeeda barh kale ayuu soo dhaweyn doontaa halku ninku gacmaha u kala kala durkiyey dhinacyada ka fogeeyey iyadu isku soo dhaweyni halka waxa weeyaan calooshiisii iyo bowdyuhu kala fogeeyey ayadu way isku soo dhaweyn doontaa walmaratu laysat karajul marka waxaa ku yimid xadiid laakiin sanadkiisa oona asixi ya faina ina almarata laysat fi dalika karajul markay sujuud sujuudaan laba dumaro ayuu soo maray rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wa xadiiska sanadkiisu aan asixin ee daciifka ah oo tukanaya markaasu wuxu markaa sujuudiin faduma bacd allaxmi ila alardi dhulku ku dhaweeya barhkii gabadhu sida ninka oo kale maaha laakiin xadiidkaasi mu asixin ah oo saxiix maaha isagu waay wa takfidu sawtahaa sawtkeeda hoos buu dhigi doontaa bixadrati rijaal ajaanib ninko ama rag joogaan meesha ama dumar ha joogaan meesha qur-aanka kor loo qaaday kor buu qaaday gabadho laakiin haddii la joogto rag ajnabiya ah, qur-aankii la jahri mayso fii mawdic iljahri way seelaysan doontaa hoos bay u doontaa haddii laakiin raggu ina ajnabi ahayn oo maxaarimtii ay yihiin dhib ma laha inay kor u qaadaan waidaa naabahaa shay shay hadduu kusoo dariyo fi salaati salaada dhexdeeda safaqat way sacabgaraaci markaa waa dahrigaas gacanta midig dusheedaa sare kafka dushiisa sare iyo bidixda baabacdeeda laisku dhufanaya labada labada laisku dhufan maayo baabaco laisku dhufan maayo waay tasfiiqaas ay markaas ayay la imaanaysaa wajamiicu badn اxurati gabadha xorkaha jirhkeeda dhammaantay cawratan weyaan ilaa wajhaha wejigeeda kafayha labada kaf mooyaane walamatu adoontuna karajuli sida ninka oo kale wey walamatu adoontu karajuli sida ninka oo kale wey marka iyadana cawraadka waynu soo marnay iyadoo faahfaahsan kitaabkeenii hore ayaynu kusoo marnay soo saamaha ya waay gabadha xorka ah jidhkeeda oo dhan waa cawro hadday salaada ku jirto iyo hadayna salaada ku jirinba marka laga reebo wejiga iyo labada kaf adoontuna markii salaada lagu jiro waxaynu soo marnay markii salaada lagu jiro ama salaada cawradeedu waa sida ninka oo kale waa maa bayna surati warukbati laakiin marka aan salaada aynay ahayn ya oo banaanka ay tahay cawradeedu waa sida gabadha xorka oo kale marka adugu sida sawaabka waxaanu soo tilmaanay inay ahayd adoonta madaxeeda uunbaa aan cawra ahayn way kaga duwanaanaysaa gabadhii xorka ahayd faslun wladii yubilu salaata fasalkan wuxuu kaga warramaya waxyaabaha salaada jabiya wladii yubilu salaata salaada ka jabinaya axada cashara shay-an koob iyo toban shay weeyaan alkalaamu lcamdu hadalka oo koska ah hadalka qofku agaan uu hadlo walcamalu lkaiiru iyo ficilka faraha badan waalxadau iyo weysejabka wa najaasati iyo nijaaso diritaankeed wankishaafu lcawrati iyo cawrada fayditaankeeda ay faydanto wa taqyiiru niyati iyo niyada bedelitaankeeda wastidbaaru lqiblati iyo qibladeeda oo loo daba jeediyo walaklu cunitaan iyo washurbu cabitaan iyo walqahqahatu qosalka iyo wariddatu riddada diinto laga baxo walciyaadu billah waay halkanna wuxuu noga tilmaamay waxyaabaha salaada jabiya waxaa salaada jabiya iyadana waynu wuxuu koob iyo toban wladii shaygii yubطil salaata salaada burinaya axada cashara shay-an koob iyo toban shay weyaan salaada koob iyo toban shay ayaa buriya alkalaamu hadalka alcamdu ogaan loo hadlo marka hadalku wuu jebiyaa salaada dhexdeed hadda lagu hadlo ya waa jebinaya hadalkaasi waxaa ku xidhan laba qeyd labada qeydna horenu soo marnay yaa sheegaya hadalka salaada jabinaya laba qeyd baa ku xidhan fadal caaliman caamidan saas weya fariid caaliman waa inuu og yahay maxaa ku baxay ya caaliman inuu og yahay inay salaada jabiso maxaa ku baxay ya kii aan garanay jaahilka ahaa jahl hadduu hadlo soo aan garanayn hadalku hadduu inuu salaada jabiye ma garanayaba deetna wuu hadlay salaadiis jaabimayso kalabaadna waa caamidan waa inuu qastiyo alkalaam alcamd hadalka loo kasay weeyaan oo kas iyo ogaan ayuu u hadlay waxaa ku baxay iyadana qofkii is ilaaway ilowbuu hadalku uga soo baxay iyadana salaadiisu jabimayso labadaas kalaamna waxa wid laba xaraf wixii ka badan ka kooban oo qofka la fahmayo hadal la fahmayana waalcamalu lkaiiru iyo camalka faraha badan ficilka qofka afcaal inuu sameeyo iyadana waynu soo sheegnay farabadnina waxaa loo celinayaa curfiga curfiga ayaa loo celinaya marka wixii dhaqdhaqaaqa iyo amal iyo ficil ah jinsiga salaadan aan ka mid aan waa la kala qaybinaya ilan salaadu waxay ka kooban tahay aqwaalu wa afcaalu waa qowl ficil ficilku wuxuu qabsamayaa ficil jinsiga salaada ka mid iyo ficil jinsiga salaada aan ka mid aan ahayn ficilka jinsiga salaada ka mid ah qofku hadduu la yimaado camdan ya fi ayri maalihi de saada ku jabaysa maalan sujuudda oo kale waa ficil sujuud waa laba sujuudood bay leeda ragcaddii saddex buu ka dhigay camdan baalat salaatu salaaddiis way jabaysa salaaddiis waa ay jabaysa ragcad sanaadu ziyaadina waa la mid salaaddii afarta ahayd ama salaaddii saddexda ahayd ragcad afraad ku daro ama salaaddii labada ahayd oo subax ahayd uu mid saddexaad ku daro haddii laakiin is ilaawo oo illow caynkaa sameeyo sujuud sahwn buu la imanaya sujuud assahw ayuu la imanaya ficilka isagu jinsiga salaadda aan kamid aan ahayn qofku hadduu la yimaado ficilkuna uu badan yahay salaadda way jabaysaa waa dhaqdhaqaaq oo kale hore uu socdo ma dib uu socdo waxaa kale kamid a ah, aynu hore marnay alwathbatu lfaaxishatu iyadoo ku jabaysaaba soo ma booditaanka foosha xunle alkan oo kale tiirkan de waa lagu tirsaa soo maa qofka xagga ku tukanaya ba waa arka halkan banaantay uu soo boodayba salaadda way jabaysa salaadda way jabaysa marka ficilka dhaqaaqana waxaynu ku tilmaanay xagga lugaha saddex dhaqaaq oo mutawaaliyaad isku xiga haddii gacmaha iyo waxa ay tahay ya waxaanu sheegnay marka la fidiyo la soo celiyay ina mid noqonaysa soo saa ma haddaba ficilkan waxa weeyaan waa al waxa weeyaan waa kiisa thaqiilka ah waxaa loo qaybay thaqiil khafiif baa loo qaybinaya athaqiil thaqiilka waxa weyan waa kaa socodka oo kale ah dhaqaaqa noocaas oo kale ah, iyo dhaqaaqyada kale ama dhaqdhaqaaqa kale khafiifku wuxuu noqonayaa luqunta oo kale la leexiyey isha isha dhaqdhaqaaqeeda iyo carabka dhaqdhaqaaqiisa iyo dhaqdhaqaaqyadaas kuwaas kuma jiran ayagu la odhan maya indhaha haddaad dhaqdhaqaajisay salaadda way jabaysaa waxaa kale lamid a ah, farta farta waa lagu adxiyaadsadaa marka la adxiyaadsanayba farta waa la taagaa sooma welibana riwaayadka qaar waxaa ku yimid in la dhaqaajiyo inkastoo culimada qaar kamid ee xadiiska daciif ay ka dhigeen qaarna way saxiix yeeleen ya marka in la dhaqaajiyo farta marka marka lagu adxiyaadsanayo farta in la dhaqaajiyo iyaduna waa jirtaa marka farta dhaqaaqeedu iyadu kuma jirto waa shay iska fudud waxyaabaha yaro fudud iyagu kuma jiraan lakin waa afcaasha kale haqiilka ah ayaa loo jeedaa taasaa salaadii wax waxyeelaysa walxadau weyse jabka iyaduna macruuf qofka salaada soo ku jira da weysadiisu ay jabto salaadiisina way jabtay soo ma wa xuduudu najaasati iyo nijaasoo diritaankeed qofka hadii nijaasi kusoo kusoo dirido iyadana waan soo marnay isagoo tukanaya haddii nijaasi ay ku dhacdo maradiisii oo dabayshu inta soo qaado oo kale nakada ka saarto ya isla markaaba iska tuuro isagoo gacanta aan ku qaadaynin ayuu iska tuuray salaadiis waxba noqon mayso salaadiisi waxba noqon mayso wuu iska daayay salaadiisi way jabaysa leanna waa xaamilu najaas xaamilu najaasati nijaasna sidaa weeyaan yuu noqonaya xagga qoyitaanka maradan eh, nijaasta ina inay qalalan tahay inay qoyin tahay farqi ma kale leh allahuma ilaa yani markay kusoo dhacdo weyaan jurmina leedahay tii qalanayd hadduu iska tuuro tii qoyanaydna uu ka tuuro labaduba ay tuurmayaan markaaba hadduu ka tuuro salaadi sax noqon laakiin waxaa dhici karta nijaas qoyan oo aan la tuuri karin waa kaadi kusoo duushay oo kale oo maradii saa ku gaadhay una arkaya maradiisi inay gaadhay wax la tuuri karaa mahawada meeshiiba qoysi marka waxay noqonaysaa laba midun bay noqonaysaa soo maha labada mid maxay noqonaya in uu marada iska bixiyo isagoo tukanaya salaadiisna uu wadan karaya de soo ma cawradiisu waa caadi wey iyo inaanu hadduu iska bixiy cawradiisa muuqanaysa oo ma bixin karayo maxay noqonaysa markaa salaada waa ka baxaya nijaasna uu iska soo nadiifinaya salaadiisana dib uu soo celinaya inkishaafu lcawrata cawrada fiiritaankeeda cawrada inay faydanto marka inkishaaf waxaa looga cabiray ama ficilkiisa ha noqoto ama ficlu hayrihiba ha noqoto ya isagoo isagoo doono yun yun cawradiisa faydinba dabayl dhacaysoo kaleba hadday doonto marada ka qaado inkishaaf inkishaaf lcawra iyadana hadduu si deg dega macan qurbin si deg dega haddii uu cawradiisi u asturo salaad saxu noqon mayso laakiin haddii ay taasi ay durugto ya salaaddiisi asixi mayso wa takyiiru niyati iyo niyadoo la bedelo niyada bedelitaankeeda muxuu bedelaya suu bedelaya wuxuu bedelayaa inuu salaaddii ba iskaga baxo o kale ayuu niyonaya niyadda wuxuu ku qabanaya inuu salaaddii ba iskaga baxaba ka bixitaanka uu niyadda ku qabto inuu salaadda ka baxo way jabaysaa iyaduna horeynu soo tilmaanay wastidbaaru lqiblati qiblada oo loo daba jeediyey qiblada in loo jeesta waa waa la doonaya soo ma in qiblada la qaabilo waa shar qiblada salaadii way jabinaysaa inta aynu soo sheegnay ya waxaa laga tegay shardi ama rukni ama shardi baa laga tegay shuruudi ka mid a ah. cawrada in la asturaa waa shardi nijaasta in iska hagaajiya waa shardi ya maaragtay niyadu waa rukni istiqbaalka qibladu waa shardi shardi baa laga tegey shuruuda salaada ama arkaanta salaada wax kamid a ah haddaa laga tago salaadda asixmayso way abaysaa salaada waay wlakl washurbu kuwanina hay salaada ay diidayaan ila salaadba la yidhi hala tukade hay-adda salaadda wixii diidayaana waa jebinaya sida waxa weeyaan akliga shurbiga oo kale wlaklu cunitaan iyo washurbu cabitaan cunitaankii cabitaankuna iyaguna waa jebinaya waxaa loo kala qaadaya marka hore waxa la cunay ama la cabay inuu badan yahay iyo inuu yar yahay haddana waxa loosii kala qaadaya camdan iyo sahwan ama nisyaan soo ma waxa la cunay uu badan yahay haye maxaa loo kala qaada ya qofku wuxuu isagoo salaada tukanayo cunay wax wuxuu cunay wax badan buu noqday ka warrama salaadiisa way jabaysaa isagoo silowsan buu cunay ka warrama way jabaysaa mar walba ama ama hays mar hadii mar haddii waxa cuna uu badan yahay ama hays ilowsanaado ama unis ilowsanaann mar mar wuxuu cunay mar hadduu batayba salaada way jabaysaabay waay wuxuu cunay wuu yaryahay maxaa la qaadaya camdan iyo iyo nisyaanka soo ma yahay nisyaan hadduu yahayna ya ma jabayso saas waay ka hor ninka xanjo cunaya salaada soo galay salaadii deetna xanjadii afka iskaga haysta ka horra haska bl iska hayso oo deetna markaas markaad iska sicon maynu sheegna soo marta maali mayna sheegin horta hadday muud leedahay muud hadday leedahay oo muudkii uu liqo batalat salaatu salaada way jabtay haddayn mud lahayn oo uu ku dhajiyo ya qofkaasi waa qof salaadii uu doonayay inuu tukado si fiican inuu tukado aanu aanu si fiican aanu tukanayn qofku marka uu tukanayo ee uu rabo inuu salaadii uu tukado ilaahay subxaanah wa tacaala ayuu la faqaya yunaaji rabbahu rabbiga ayuu la faqaya wuu cadayanayaa wuu weysaysanayaa wuu cadaraysanayaa si khushuuc le buu markaa u tukanaya qofka xanjada afka ku haysta qof noocaasoo kale noqonay ma noqona markaa sax maaha arrinkaas waa a khaa wey la ilaaliya weyaan waay wlqahqahatu qahqahadu waa qosolka qahqahadu waxa weyaan waa qosolka culamada qaarkood waxay ka cabireen addaxik qahqahada iyo daxiku waxay ku kala duwan yihiin qahqahadu waxay wadataa cod sawt bay wadataa oo meel fog baa laga maqli karaya meel durugsan daxigu waa qosol yar oo dadkan kula baa maqlay ka saddexaad mid saddexaad ba jir waxaa tabasum tabasumka maxay muusayn ama dhoolacadayn caddayn qofku inuu dhoolla salaada ma jebiso addaxik haddii xuruuf ay muuqato xuruuf hadday muuqato laba xaraf iyo wax ka badan hadday ka muuqdaan ama hal xaraf oo la fahmayo baalat salaatuhu salaaddiisa way jabaysa haday kala jabi mayso alqahqahatu marka daxig aynu ka tagna wayaan qahqahada weyn la tago alqahqahatu iyadu salaada way jabinaysaa salaada way culimada qaar ka mid a xanafiyada ayaa waxa ayagu ay yidhaahdeen qahqahadu waysada waa jabisaa qof markuu aada u qoslaha u yidhaahdo in wax soo baxaanba waxba aan ahayn ya hadda ma garata marka waysada ku jabasaa bay yidhahdeen waay nin baa beri wuxuu ii keenay macadka macad sunna iyo wuxuu keenay nin dalinyara ah, da-yar marka macadka ayuu doonay inuu dhigto marka imtixaan baan ka qaaday marka imtixaanka waxaan ku qoray udkur nawaaqid wudu wayse waxyaabaha jabiye sheeg markuu tirin wuxuu ku daray alqahqahato ya deetana waxaan ku uri odaygay wadi nin sheekhan uu ahaa xagee wax ku dhigan jiray markaasu wuxu niman bakistaniya wax udhigi jiray buuhi niman bakistaniya ayaa wax udhigi jiray bakistaantu waa axnaaf madhabkooda madhabka waa xanafi markaa qahqahadu inay weyse jibinayso ay aaminsan yihin iyagu ma garata qahqahada dad aada ha qosli waay wariddatu iyo riddada riddada waxa weyaan qofka diinta ka baxa walciyaadu billah horan u samarna ayada faslu waragcaat lfaraaidi halka markaa guud ahaan bu wuxuu inoo sheegayaa uun salaada ragacaadkeeda guud ahaan waa imisa imisa sujuudood baa ku jira waxa weeyaan imse tasbiixood baa ku jira imse tasliimood baa ku jira imse ataxiyaad baa ku jira kaas ka warrama wa ragcaat lfaraaidi faraaida ragcaadkeedu sabca casharata ragca toddobiyo toban ragcadood weeyaan salaadaha faralka ah ragcaadkooda waa toddobiyo toban ragcadood soo saama duhurku waa mise casarkuna isu gee saddexda maqrabka u afarta cishaayigan u gee labada subaxaan u gee toddobiyo tobanka kuwa fiiha arbacun wa halaahuuna sajda waxaa ku jira toddobiyo tobanka ragcadood afar iyo soddon sujuudood wa arbacun wa tiscuuna takbiiratan iyo afar iyo sagaashan takbiiradood wa tiscu tashahudaatin iyo sagaal atxiyaad wa cashru tasliimaatin iyo toban tasliimo salaamo naqsi wa miatun wa halaatun wa khamsuuna tasbiixatan iyo boqol iyo saddex iyo konton tasbiix ayaa ku jirta waad tirsan karasade ah, salaadaha afarta ee salaadaha waxba kala qaybinaysa saddexda iyo wa jumlat larkaani arkaanta duuduubkeedu fi salaati salaada dhexdeeda miatun wa sittatun wacishruun ruknan waa boqol iyo lix iyo labaatan rukni weeyaan marka uu noosii qaybinaya ayuu wuxuu yihi fi subxi salaada subax waxaa ku sugan alaauuna ruknun soddon rukni salaada subax waxay leedahay soddon rukni ya wa fi lmaqribi maqribkana itnaan wa arbacuuna ruknan labayo afartan rukni baa ku dhex jira wa fi rubaaciyati salaadaha afarta ana arbacatun hamsuuna ruknan waxa weeyaan afar iyo konton rukni wey markaa sugeyso markaas waman cajaza can ilqiyaami qofka kari waaya istaag istaaggii qofka kari waaya fi lfariidati salaada faralkaa dhexdeeda istaag inuu ku tukado qofka kari waaya sallaa jaalisan fadhi buu ku tukan sallaa jaalisan fadhi buu ku tukani waman cajaza can iljuluusi qofka fadhigii kari waaya sallaa mudajican jiif ayuu ku tukan doonaa marka intaa hore waa iska tirado fahmaysiin tan dambe tan dambe waman cajaza can ilqiyaam qiyaamku istaag in lagu tukadaa waa rukni soo soo ma ya waay in istaag lagu tukada waa rukni waxaa laga soo qofku isaga oo karaya istaagnu ku tukado ayuu fadhi ku tukan karaa laakiin qofka fadhi ku tukaday biduuni cudrin cudurdaar la-aan waa salaadda sunnaha ah kasoo salaadda sunnaha qofkii salaaddii sunnaha ahayd isagoo cudurdaar aan lahayn fadhi ku tukaday ee aan istaagin iyo kii istaagay istaag ku tukaday way kala fadli badan yihiin waxaa fadli badan istaagga fadli badan qiyaamka fadli badan markanu nidhi bilaa cudrin cudurdaar la-aan waxa ku baxay hadduu cudurdaar jiro qofku fadhi buu ku tukaday cudurdaar baana jiraa uu xanuunsanaya mar hadduu xanuunsanayo ajrigiis ajrigii qiyaamka waa loo qoraya ajrigii qiyaamka waa loo qoraya si kale noo dhiganaa dhegeysta qiyaamku waa rukni salaada faralka ah soo sax ma marka qiyaamku waa rukni salaada faralkaa salaada faralka maxaa ku baxay ya sunnihii baa ku baxay sunnaha qofka fadhi fadhi inuu ku tukadaa way u banaantay labuu qaybsamaya isaguna qofka fadhi ku tukanaya salaada sunnaha qof cudurdaar leh iyo qof aan cudurdaar lahayn qofka aan cudurdaarka aan lahayn ee fadhi ku tukaday ajrigiisu qofkii istaag ku tukaday kala barhkii weeyaan nisfu ajri lqaa'imi ayuu leeyay istaag qofka ku tukadaa ajarkuu yeelanayay kalibarhkiibu qaadanaya isagu kalbar buu yeelanaya ilan cudurdaar la-aan wey isaga cudurdaar male way u banaanta inu fadhi ku tukadaa lakin ajrigii baa nusqaamaya waxaad kasoo reebi doontaa rasuulka aleyhi salaatu wasalaam rasuulku hadduu fadhi ku tukado isagu ajrigiisu waa kaamil waa dhamaystirany ya o rasulku wuxu anigu sidinoo kale maihi markii la weydiila adbu fadhi ku tukanaysa markii lagu yidhi ayaa wuxuu yihi waxa weeyaan anigu idinkoo kale maihi kaasiga waa laga soo reebaya ko waxaa kale iyaduna ku jira meeshii qofkii cudurdaar lahaa qofka cudurdaar leh ee xanuunsanaya ee salaadii sunnaha ahayd fadhi ku tukaday ya ama salaadii faralka ahayd ba faralka haddii waxa weya iyadu qof cudurdaar la mooyaane qof kale isagu fadhi kuma tukan karaba isagana ajrigii baa loo qorayaa qofka xanuunsadaa markuu caafimaad qabay wixii uu qaban jiray ajrigeedii oo kale baa loo qoraya isagana waa intaa weya marka marka lai qiyaamku waa rukni salaada faralka suni baa ku baxay cala alqaadiri qofkii karayay qaadir markii la dhan waa ku baxaya isagana qofkii aan awoodeyni xanuun u diidaya maalan iyo wixii lamid ah. marka taasuu ka warramaya qofka xanuunka u diiday salaada faralkaa qofka xanuunsanaya istaag ku tukan kari waayey ya muxuu sameynaya fadhi buu ku tukanaya fadhigii buu kari waayey muxuu sameynaya jiif buu ku tukan doonaa jiif isagoo dhinaca u jiifa ayuu tukan doonaa fadhi jiifkiina waa kari waaye isagoo qadaadka u jiifa ayuu tukan doonaa wixiiba uu kari waayey inta wax uu kala garanayo maskaxdiisu ay soo jeedo qalbigiisu ee waxuu garanayo salaadii waa tukanaya qalbigu ka tukanaya qalbiga salaadii buu niyooni qur-aankii waa aqriyi uu ka rukuuci uu ka sujuudi dhaqaaq ilan ma lahe lakiin maskaxdiisu waa caadi waa soo jeeda waxay kutusinaysaa ahmiyadda salaada in leedahay ayay kutusinaysaa waman cajaza qofka kari waaya can ilqiyaami istaagiikii qofka kari waaya fi lfariidati salaada faralka dhexdeeda inuu istaago sallaa jaalisan fadhi ayuu ku tukan doonaa waman cajaza siduu doonana u fadhiisan karaa iftiraash inuu fadhiisto inuu tawarug u fadhiisto mutarabicin u fadhiisto qofka fadhi ku tukanaya hadduu sujuudi karayo waa sujuudaya hadduun sujuudi karayninna sujuud iyo rukuucda labadu waa tilmaamaya laakiin way kala hooseynayaan keeba hooseynaya sujuudda hooseynaysa waman cajaza can iljuluusi qofka fadhigii kari waaya salla mudajacan jif ayaa ku tukani salla waa tukani mudajac faslu wlmatruuku min asalaati wlmatruuku ka laga tegay oo min asalaati salaada ka mida alaaatu ashyaa saddex shay wey waxa laga tago ee salaada ka mid ihi waa saddex shay wlmatruuku shayga laga tegay oo min asalaati salaada ka mid ihi alaaata ashyaa saddex shay wey fardun wa sunnatun wa hayaatu fardun waxaa loogala jeedaa rukni wa sunnatun wa hay-atun iyo hay-adu waa isla mid hay-aadku soo maynaan soo qaybin sunnayaasha abcaad iyo iyo hay-aad baa loo qaybiy soo maaha de labaduba waa sunne hay-aduna waa sunne bacdiguna waa sunne labaduba waa sunne marka sunnatun wuxuu gala jeedaa abcaadi wa hay-atun labaduba waa sunnayaal ilan waay saddexdaasaa laga tegi ama rugnibu qofu ka tegi doonaa ama sunu ka tegi doonaa labada eh, saddexda marku noo sheegay haddaad laba badha haddaad doonto ya wuxuu ka tegi doonaa rukni faradku waa rukni ama sunni sunuhun baa u qaybsamaya bacdi iyo hayaale falfardu rukniga laa yanuubu canhu sujuudu sahwi sujuud sahwi naacib ka noqon maayo bal in dakarahu hadduu xusuusto والزمان واaal الزamaan زmnkuna qrيb u dhow yahay أtىa bhi waa la iman doonaa وbnى عalayhi waana ku dhisi doonaa inta wa dhib markaa de la iman doona وsajda للshwi sujuud sahwina waa sujuudi doona والsunaةu sunaha laa yacuudu ilayha xaggeeda u noqon maayo bacda talabusi biاlfardi faradkii ama ruknigii markuu gudagalay dabadeed laakinahu hase ahaatee yasjudu lisahwi canha sujuud sahwi markaas la iman doonaa ka sujuudi doonaa walhay-atuna laa yacuudu ilayha ku noqon maayo bacda tarkiha markuu ka walaa ysjud lisahwi canha sujuud sahwina kala iman maayo waidaa shaka markuu ka shakeyo fii cadadi maa ataa bihi wixii uu la yimid tiradooda markuu ka shakeeyo oo min arakacati rakacaad ka mid a bana cala alyaqiini ay cala mutayaqin shayga la hubo ayuu ku dhisi doonaa wa huwa alaqal waana tirada yar wasajada lisahwi sahwina waa sujuudi doonaa halkan horta wuxuu kaga warramaya sujuud sahwiga markaa wixii laga haddii wax laga in wax laga tago oo tarkiya iyo wax la kordhiyo oo ziyaad ah iyo qofku inuu shakiyo oo shakiya oo saddexdaas ya imse nidhi saddex tarki in wax laga tago sooma iyo iyo ziyaado iyo shaki ziyaadada wuxuu ziyaadinayaa ficil m afcaashii kamid ah ma ah ziyaado waxaa loo qaybinaya laba iyadana aynu qaybinaba ziyaado waxaa loo qaybayaa ziyaadada waxaa loo qaybiyaa laba qawl iyo ficli in afcaasha salaaddu salaadda waxan jeeda waa afcaal iyo aqwaalina qawl iyo ficli qawl in la ziyaadiyaa dhib male istisaaba keen maayo hore soo sheegnay mare soo samayn iminka faatixada soo rugni maha soo sunna faatixada aqrinteedu ma rugni ma soo sunne waay faatixadiibu aqriyey wuu dhameeyey mar labaad buu ka celiyey ma ziyaadiye mise mu siyaadin salaadda ma jos mise ma jos aqwaal haddaa la ziyaadiy dhib ma le atixiyaadkii buu aqriyey wuu dhameeyey wuu kusoo mar labaad salligii nebiguu aqriyey wuu dhameeyey mar labaad buu kusoo celiyey hadduu camdi ula yimaado iyo hadduu sahwi la yimaado waa mid waxba salaadda noqon mayso ka halkaa inoo dhig maxaa hadhay sheekh adiga maxaa hadhay adiga ha maxaa hadhay shakiga hadhay may shakiguma hadhay maxaynu sheegnay udaaya sheekha udaaya maxaynu sheegnay ziyaadadana sheegnay oon loo qeybiyey iyo ficil haye waay haye ya waay haye ficilkii waa hadhay ah, iska ilaali ficilkii waa hadhay ficilka waa waxa weeyaan waa rukuucdii waa sujuuddii garanaysa waa fadhigii camdan hadduu ziyaadiyo salad way jabaysa hadduu sahwan u ziyaadiyana salaadu jabaysa lakin muxuu la imanaya sujuud sahw halkaa ino dhig markaa ziyaadada iyada halkaas inogu dhamaatay maxaa hadhay ya maxaa hadhay shakiga iyo iyo tarkiga de shakiga iyo tarkiga noo hadho ayib malaa waktiga inuu dhamaaday aynu ku yar celinno intaa siyaadadaasi haysta tarkiga iyo shakiganu ku celin doonaa insha allah sala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin